بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد باب الصفة وصفة بابكي لغا warbixinayay culimadu haddaba cashirka waxaynu ka bilaabaynaa cashirka baabu sifa uu ku qoran yahay waana boga laba boqol iyo saddex iyo lixdan weeyi haddaba culimo sifada markaynu ka warbixinayno asifa markaynu ka warbixinayno waxaa loo yaqaanaa nactina waa loo yaqaanaa oo annactuna waa isla iyada uun weeyi annactu hadda waxaynu eegi doonaa biidni illaahi tacaala mar asifa baynu odhani oo sidaasaynu u qori marna annactu baynu odhani oo sidaasaynu u qori waxaana fiican baa layidhaha ka sare waayo ilaahay tilmaantiisa sifo waa la yidhaahdaa laakiin ilaahay tilmaantiisa nacti lama yidha makhluuqa ayuu nacti tilmaamihiisa u gaar yahay kolkaa asifa iyo annactu waa isku mid inkastoo ka sare ee sifadiihi uu ka guda ballaadhan yahay uu ka wanaagsan yahay marka inaan isaga isticmaalno asifa ayaynu culimo isticmaali doonaa cashirkeennuna kaasuu ka hadlaya haddaba waxaa jira marka shay la tilmaamayo aan idhaahdo jaaa muxamadun alcaaqilu oo kale maalan jaaa muxamadun baan idhi alcaaqilu muxamedun waxawey kii la tilmaamayey alcaaqiluna waa tilmaantii muxamed ba muxamedkii caqliga lahaa culim cashirkan waxaynu u jeednaayo inuu u baranaynaa kaa in magiciisa mawsuuf la yidhaah waa inaan fahanno horta mawsuuf waa la tilmaame kaasi ama mancuud mancuudna waa sidoo kale uno isagaa la yidhaahdaa ama mancuud kanna waa inaan ogaano in la yidhaahdo magiciisa sifatun sifa baa la odhanayaa kanna waa sifatun isla nactina waa la odhanayaayo nactunna waynu u naqaanaayo magiciisii nactina waa la odhanayaa waxaynu culima doonaynaa haddaba kitaab cashirkeennan aan ku baran doonna inay sifada oo alcaaqilihi muxamedka ka horeeya oo mawsuuf la yidhaah icraabka ay ku waafaqsanaanayso oo hadduu kaasi marfuuc yahay kani uu marfuuc noqoni hadduu kaasi mansuub yahayna kani uu mansuub noqoni hadduu kaasi majruur yahayna kani uu majruur noqoni laakiin waxaan ogaanaynaa nactiga iyo sifadu ficilada ma gasho xuruuftana ma gasho asmaada oo qura ayay gashaa sidaa darteed jasme maleh oo lama jasmin karo jasme uu leeyahay odhan mayno oo isagoo la jasminayo sinaba u arki mayno baabu sifati waa baabkii sifada hiya iyadu ismun waa ismi taabicun waxay taabicu noqotaa ka ka horeeya icraabta ayay taabicugu noqoni maqsuudun waxaa looga qasdaa bilishtiqaaqi ishtiqaaq waa mushtaq sifadaasi oo waa mushtaq sida alcaaqil uu mushtaq u yahay ee ficilka caqala ah looga soo ishtiqaaqday wadcan asal ahaan ow tawiilan ama tawiil ahaan mararka qaar baa haadaayoo ismushaaraha nacti laga dhigi mushtaqna maaha laakiin tawiishu mushtaqalmushaaru ilayhi baa laodhanay masuuqan waxa loo keenaa masuuqan waxa loo keenaa litakhsiisin takhsiis ow tacmiimin ama tacmiim iyo cumuum ow tafsiilin ama tafsiil ayaa loo keenaa litakhsiis waa loola yimaadaa waxaa kaloo loola yimaadaa ow tafsiil tacmiim marka cumuum lado takhsiiskuu marka shay la kala reebreebayo shay nakira ah marka wax kale laga saaraya takhsiis la yidhaha ow tacmiiminna marka la doonayo waxani inuu wax caama yahay ayaadu keeni ow tafsiilinna markaa tafsiilinayseed kala qaadqaadayso ow madaxina marka aad ammaanaysad ammaan ula imanayso ow daminna markaad caayayso ow taraxuminna markaad u naxariisanaysid ow ibhaamina markaad wax qarinaysid ow tawkiidina markaad tawkiidinaysid waa qaradka iyo hadafka sifada loola yimaado weeye ujeedooyinka sifada iyo qaradka sifada loola yimaado ayuu noqonayaa kaasina hiya iyadu ismun waa ismi ficil iyo xaraf baa iga baxay oo sifa ma noqdaan taabicun wuxuu taabicu yahay waxa ka horeeya maqsuudun waxaa loola qastaa bilishtiqaaqi ishtiqaaqa wadcan asal ahaan ow tawiilan ama tawiil ahaan masuuqan waxaa loo keenaa litakhsiisin takhsiis si uu u faa'iideeyo takhsiis ou nakirada u khasiso uu wax uga saarsaaro ow tacmiimin ama cumuum si uu u faa'iideeyo ow tafsiilin ama tafsiil iyo kala qaadqaadid si uu u faa'iideeyo ow madxin ama ammaan si uu u faa'iideeyo ow damin ama caayid si uu u faa'iideeyo ow taraxumin ama taraxum iyo naxariis si uu u faa'iideeyo ow ibhaamin ama ibhaam iyo qarin si uu u faaiideeyo ow tawkiidin ama tawkiid si uu u faaiideeyo fayatbacu wuu raacayaa annactu nactigu wuu raacayaa fayatbacu wuu raacayaa annactu nactigu wuu raacayaa mancuutahu kuu nactiga u yahay ayuu raacayaa fii jamiici icraabihi icraabtiisa dhan buu ku raacayaa fii rafcihi rafcaha wuu ku raaci wa nasbihi nasbaha wuu ku raaci wa jarihi jarkana wuu ku raaci oo fa huwa khaasun wuxuu khaas ku yahay bilasmaai asmaada uunbuu khaas ku yahay oo walaa yadkhulu ma galo cala alafcaali ficilada dushooda ma galo walxuruufi xuruufta dusheedana ma galo ficilada dushooda iyo xuruufta geli maayo oo ha ka yaabinin ficil iyo xaraftoona aad ku aragto haddaba culim halkan wuxuu sheekhu doonayaa waxyaabaha uu isku raacayaan isaga iyo mawsuufkiisu inaynu ogaano ayuu doonayaa qaybta ayay ku xidhan tahay taasi nactigan markaynu qaybinno labaynu nactiga u qaybin doonaa biidni illaahi tacaala nactiga waxaynu odhanaynaa inuu nactigu xaqiiqi yahay iyo inuu nactigu sababi yahay labadaasaynu u kala qaadi waa nacti xaqiiqiya iyo nacti sababiya baynu odhanaynaa nactiga haddaba nactigii markaan xaqiiqi iyo sababi labadaa aynu u qiimayno bal hadda ila eega nactiga xaqiiqiga ah waa lagu waxa weeye tilmaanta markuu kala tilmaamayaa leeyahay ayaad odhana nactigu waa xaqiiqi maalan haddaan idhaha maxamedkii dheeraa ayaa yimid dherarka kaan tilmaamayo maxamedabaa iskale waa xaqiiqi nactigaasi sababigu waxa weeye marka tilmaanta kala tilmaamayo ku aan ahayn leeyahay waxaan maxamed baa yimid maxamedkii qalinkiisu madoobaa baan ii qalinkiisu madoobaa iminka maxamed baan tilmaamay laakiin madow baan ku tilmaamay madowga maxamed ma madooba qalinkaa madow wax kalaa iskale waxaan idhi faadimaa timid faadimadii hooyadeed dheerayd faadimaan tilmaamayaayo iyadaa dheer melihiiy hooyadeed baa dheer baan leeyahay masalan haddaba nactiga xaqiiqigiihi waa ka tilmaanta kala tilmaamayaa uu leeyahay nactiga sababigiihina waa tilmaanta kala tilmaamaya ahaanaya markuuna lahayn hadaba hadduu nactigu aiii nodo anact aii haduu nodo ulimo bal hadda u fiirsada anact aiii haduu nodo maala hadduu nactigeegani xaqiiqi uu noqdo anactu lxaqiiqi haddii uu noqdo oo nactigeegani uu yahay kii xaqiiqiga ahaa hadda si wanaagsan iila soco anactu lxaqiiqi wey nactiga xaqiiqiga ah culima markaynu rabno nacti xaqiiqiga markaan doonayno waxa la yidhaahdaa toban qodob ayay afar ka mida isku waafaqi doonaan si weyn u eg toban qodob ayay afar ka mida isku waafaqi doonaan hadda intaa halkaasi waa saddex halbay iskaga waafaqi halkaasina waa saddex halbay iskaga waafaqi lixdaa labay ka qaateen halkaasi waa laba halba iskaga waafaqi halkaasina waa laba kaloo halba iskaga waafaqi rafcaha icraabka waa rafcu iyo nasbu iyo khafdo saddexdaa mid bay iskaga waafaqi eeg xaggan kale ifraadka iyo taniyada taniya iyo jamaca xaggan kale macrifada iyo nakirada xaggan kale tadkiirka oo labnimo ah iyo taniiska oo dhadignimoah taniiska oo dhadignimoah waxaa culima laynaga doonayaa inay tobankaa qodob ee halkaa ku qoran afar kamida ay isku waafaqaan kaa intaa halbay ka wada qaadani intaana halbay ka wada qaadani labadaana halbay ka wada qaadani labadaana halbay ka wada qaadani waa hadduu nactigu xaqiiqi yahay haddii nactigu uu xaqiiqi yahay saasuu u shaqaynay oo afartaasay isku waafaqayaan haddaan iminka qoro maalan eh, jaaa caliyun alcaaqilu jaaa caliyun alcaaqilu haddaan qoro caliyun alcaaqilu haddaan qoro u fiirsa hadda hadda icraabkii waxay iskaga waafaqsan yihiin waa kaah ifraad iyo taniya jamacna waa kaa macrifiya nakirana waa kaa tarkiib iyo taaniina waa kaa afartaa guruub xabadda koobaad bay meel kasta inta ka ansaxay bay iskaga waafaqsan yihiin kaa ansaxay bay iskaga waafaqsan yihiin mid kasta kolka culima hadduu nactigu sababi yahay nactigu hadduu sababi yahay mancuudkiisa shan buu laba ka raacaa eegeeg saddexdaa hore ee icraabka ah halbuu ka raaci waa saddexdaa hore macrifiya nakiro labadaana halbuu ka raaci bes nactiga sababigii guruubkaa icraabkaana halbay macnucuudka iska waafaqayaan macrifiya nakirana halbay iska waafaqayaan bes shantaasunbay kaasoo saddex iyo kaasoo labaa unbay laba iska waafaqeen shan bay laba ka qaadanayaan ama saddexdan ifraad iyo tafniya iyo jamac nactigu hadduu sababi yahay weligiiba waa ifraad waa mufrad weligii mufrad buu noqonayaa xaggan miyaa tadkiir iyo taaniif nactigu mancuudka kala tilmaamaya ma waafaqee hadduu sababi yahay faacil ama naa'ibu faacil buu qaataa wax ka dambeeya ayuu rafciyaayo waxaa ka dambeeya ayuu tadkiirka iyo taaniifka ku waafaqi doonaa hadduu kaasi mudakar noqdo mudakar buu noqon hadduu kaasi mu'anas noqdona mu'anas buu noqon baabu ifati waa sifada baabkeegii hiya ismun waa ismi ismiga oo taabicun taabica ismiga oo maqsuudun loola qasdayo bilishtiqaaqi ishtiqaaq loola qasdayo wadcan asal ahaan ishtiqaaqa loola qasdayo ow ta'wiilan ama ta'wiil loola qasdayo ismiga oo masuuqan loo keenayo litakhsiisin takhsiis dartii loo keenayo ow tacmiimin tacmiim loo keenayo ow tafsiilin tafsiil loo keenayo ow madxin ammaan loo keenayo ow dalmin amacay loo keenayo ow taraxumin naxariis doon loo keenayo ow ibhaamin qarin loo keenayo ow towkiidin ama towkiid loo keenayo fayatbacu wuu raacayaa annactu nactigu mancuutahu mancuudkiisa nactigu mancuudka ayuu raaci fii jamiici icraabihi icraabka oo dhan oo jamiicaada jasmi kuma jiro waa saddexdaa hore uun fii jamiici icraabihiibuu ku raaci fii rafcihi rafcihiibuu ku raaci wa nasbihi nasbihiibuu ku raaci wa jarihi jarkiibuu ku raaci fahuwa khaasun wuxuu khaas ku yahay bilasmaai asmaada walaa yadkhulu mana gelayo cala alafcaali afcaasha iyo walxuruufi xuruufta amilatu sifati sifada haddaba tusaalayaasheeda in allaha ilaahay yarsuqu wuu arsaaqayaa cibaadahu addoomihiisa adaa'iciina adeecaya iyo walcaasiina kuwa caasiintaaba cibaadahu waa kala tilmaamayo aaiciina iyo adaa'iciina waxay tilmaamaysaa addoommadan icraabkii nas bay isku waafaqeenoo cibaadahu waa mafcuulun bihi oo waa mansuub adaa'iciinana waa jamac mudakarusaalim oo ya ayaa lagu nasbinaya xagga ifraad iyo taniya jamacna jamac bay isku waafaqeen cibaadahuna waa jamac aaaiciinana waa jamc walow jamca noociisa haba isku khilaafaanoo midna tagsiir ha ahaado cibaadahu ah midna mudakrusaalim ha ahaado oo aaiciina ah macrifiya nakirana waxay isku waafaqeen macrifa oo cibaadahuna damiir baa loo idaafeeye adaa'iciinana albay wadataa walow macrifada nooceega haba ku kala duwanaadaan tadkiir iyo taaniisna tadkiir bay isku waafaqeen wayuxshuru llaahu annaasa alwaliina walaaakhiriin wayaxshuru llaahu ilaahay baa soo xashrin annaasa dadka wayaxshuru wuu soo xashrin annaasa dadka ayuu soo xashrin alwaliina kuwii hore iyo walaakhiriina kuwii dambaba ilaahay baa dadka soo xashrin doona kuwa hor iyo kuwa dambaba haddaba waxaynu doonaynaa culimo annaasa alwaliin walaaakhiriin ereygan annaasa ah waa kii la tilmaamayay ee nactiga ahaa alwliinana waa nactigii annaasa waa mancuudka kii la tilmaamayey alwaliinana waa nactigii icraabka nas bay isku waafaqeen xaggan kalena jamac bay isku waafaqeen xagga kalena macrifay isku waafaqeen ugu dambaynna tadkiir bay isku waafaqeen wanactu nactigu fii haadihi ljumlai jumladan haddaba yufiidu wuxuu faa'iideynayaa atacmiima tacmiim iyo cumuum buu faaiidaynayaa cibaadahu aaa'iciina wlcaasiina markaan idha addoommadii waxbaba kagmaynaan tegin addoommadu waa daa'iciyo caasi uun waxa looxaynu ka tagnayba ma jiro marartu waxaan soo maray birajulayni laba nin carabiyin nin carabiya iyo wacajamiyin nin cajamiya haddaba ka la tilmaamayaa waa rajulayn tilmaantuna waa carabiyin wacajamiyin tan isku cadfan haddaba sidaynu arkayno icraabkii waxay isku waafaqeen waan tafsiilinaye waxay icraabkii isku waafaqeen maxay raabkii waxay isla noqdeen maanta jer bay isla noqdeen rajulaynina yabaa lagu jiray carabiyin wacajamiyinna kasraa lagu jiray xagga kale musanay isla noqdeenoo rajulayni waa muane labadanina waa muanihii oo laysku cadfay weeye xagga kale macrifay isle nakiray isla noqdeen xagga u dambaysana labbay isla yihiin wanactu nactigu fii haadihi ljumla jumladan yufiidu tafsiila tafsiil buu faa'iidaynayaa haddaba nactiga tafsiilka faa'iidaynayaa tusaalihiisuna wakaa bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaah ilaahay ayaa naxariis ayaan magiciisa ku bilaabanayaa allihii arraxmaani raxmaanka ahaayee naxariisanayey alraxiimi ee raxiimka ahaayee naxariisanayey mancuudka la tilmaamayaa waa allah nactiga aan ku tilmaamaynaana waa alraxmaan iyo alraxiim weeye alraxmaan iyo alraxiim baan ku tilmaanay haddaba alraxmaan iyo alraxiim marka aan ku tilmaanno nactigaasi wuxuu faa'iidaynayaa ammaan wanactu nactigu fii haadihi اljumlai jumladan yufiidu wuxuu faa'iidaynayaa almadxa ammaan ayuu faaiidaynaya ilaahay baa la ammaanaya acuudu billaahi ilaahay baan magan gelaynaa min ashayطaani shayaankii ayaan ka magan gelaynaa shayaankii arrajiimi la fogeeye naxariista ilahay naga eriyey ereyga arrajiimi waa nacti shayaankan ka horeeyaana waa mancuud iyo shayaan nactigani waa dam iyo caybuu faa'iidaynayaa wanactu nactigu fii haadihi اljumla jumladan yufiidu wuxuu faa'iidaynayaa adama cay ayuu faa'iidaynayaa latafa allaahu ilaahay baa u dhimriyey bicibaadihi addoommadiisii aducafaai ducafada ahaa haddaba waxaan doonayaa aducafaai waa nacti bicibaadihina waa mancuudkii haddaba aducafaai iyo bicibaadihi maxaa u dhaxeeya nactigani waa taraxun fanactu nactigu fii haadihi اljumla yufiidu wuxuu faa'iideynayaa atara xuma naxariis ayuu faa'iideynayaa doonideed tasadaqtu waxaan sadaqaystay bisadaqatin sadaqo kaiiratin fara badan ow qaliilatin ama qaliila ah waa ibhaam ibhaam baan u qarinayaa way badan tahay ma way yar tahay wanactu nactigu haddaba fii haadihi ljumla jumladan yufiidu wuxuu faa'iideyni sidoo kale alibhaama ibhaam ayuu faa'iideyni qaala tacaala alle ayaa yidhi wamanaata ahaaliata ee saddexaad alukhraa ee kale waa tawkiidun alukhraa kale wanactu nactigu fii hadihi ljumla jumladan yufiidu takiida takiid ayuu faa'iidaynayo wuxuunbuu inoo takiidinayaa aqsaamuhaa waa qaybaha uu nactigu yeelanayo labuu nactigu u qaybsamaya xaqiiqi iyo sababi nactun xaqiiqiyun waa nacti xaqiiqiya idaa kaana nacju waa markuu nacjigu yahay sifatan tilmaan lilmawsuufi mawsuufku uu qaadanayo sida jaaa muxamedun muxamed baa yimid muxamedkii alcaaqilu caqliga lahaa ayaa yimid waraaytu waxaan arkay muxamedan muxamed baan arkay muxamedkii alcaaqila caqliga lahaa marartu waxaan soo maray bimuxamedin muxamed muxamedkii alcaaqili caqliga lahaa intaasoo jeer alcaaqilidu waa nacti xaqiiqiya oo muxamedkaa iska lahaa ka labaad waa nactun sababiyu nacti sababiya waa idaa kaana nactu nactigu markuu yahay sifatan tilmaan ligayrilmancuuti ka la tilmaamaya gayrkii u sugnaatay sida maalan hadalkeennan oo kale jaaa waxaa yimid muxamedun muxamed muxamedkii alcaaqilatu caqliga ay lahayd ummuhu hooyadii muxamedkii hooyadii ay caqliga lahayd ra'aytu waxaan arkay muxamadan muxamed muxamedkii alcaaqilata caqliga ay lahayd ummuhu hooyadii ay caqliga lahayd marartu waxaan soo maray bimuxamedin muxamed baan soo maray muxamedkii alcaaqilati ay caqliga lahayd ummuhu hooyadii haddaba maxamed baa la tilmaamayaayo waxaa lagu tilmaamayaa hooyadii inay caqli leedahay nactiga noocaasoo kale u shaqeeya xaqiiqigii maahee sababigii ayuu culima noqday markaa axkaamu nacti nactiga axkaamtiisa alxaqiiqiyi ee xaqiiqigaa ah, nactiga xaqiiqigaa axkaamtiisii ah waxaynu qaadanay tobankaa qodob inay afar iska waafaqayaan xaqiiqiga yatbacu wuxuu raacayaa annactu nactiga alxaqiiqiyu ee xaqiiqigiihi mancuutahu mancuudkiisa fii arbacatin afar buu ku raacayaa min casharatin toban ka ahaatay maalan fii waaxidin mid buu ku raaci oo min awjuhulicraabi awjuhulicraabkii aalaati saddexda ahaa ah alrafci rafcihii iyo wanasbi nasbihii iyo waljari jarkii intaasuu mid mid ku raacaya waa o wa waaxidin mid buu ku raaci oo min atadkiiri tadkiir iyo wataniisi taniisa wa waaxidin mid buu ku raaci oo min alifraadi ifraad iyo wataniyati taniyo iyo waljamci jamca wa waaxidin mid buu ku raaci oo min almacrifati macrifo iyo wanakirati nakira ah falaa budda waxa lagama maarmaana an yatafiqa nactu nactigu inuu waafaqo alxaqiiqiyu ee xaqiiqigiihi maca mancuutihi mancuudkiisa miciisa fii haadihi aljawaanibi alarbaca afartan dhinac inuu ku waafaqo undur waxaad eegtaa ila alamilati taaliya tusaalayaashan bal hadda u fiirsa oo eeg haadaakani rajulun waa nin ninka oo kariimun sharaf leh fakariimun haddaba yatbacu wuu raacayaa mancuutahu mancuudkiisa ayuu raacayaa fii arbacati ashyaaa afar shay buu ku raaci hiya afartaa shay alrafcu waa rafcihii iyo watadkiiru tadkiirkii iyo wlifraadu ifraadkii iyo wanakiratu nakiradii xalaltu waxaan ka shaqeeyey masalatan masalo sacbatan aad u adag baan ka shaqeeyey fa sacbatan nactun waa nacti xaqiiqiyun xaqiiqiya oo yatbacu raacaya mancuutahu mancuudkiisa fii arbacatin afar buu ku raacaya oo min casharatin toban ka ahaatay hiya iyaduna annasbu waa nasbihii iyo wlifraadu ifraadkii iyo wataniiu taniikiio dhadiga iyo wanakiratu nakiranimadii qaala tacaala alle ayaa yidhi alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay allihii rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooga ahaa farabu haddaba fa rabbi nactun waa nacti xaqiiqiyun xaqiiqiya yatbacu wuxuu raacayaa mancuutahu mancuudkiisa fii arbacatin afar buu ku raacayaa min casharatin toban ka ahaatay hiy aljaru waa jarkii walifraadu iyo ifraadkii watadkiiru iyo labnimadii fii maa yucrafu ka loo yaqaano cinda nuxaadi nuxaada agteeda walmacrifa iyo macrifanimadii axkaamu nacti sababi nactiga sababiga axkaamtiisii shan unbuu laba ku waafaqi annactu sababiyu nactiga sababigi ihi yatbacu wuxuu raacayaa mancuutahu mancuudkiisa fi nayni laba ayuu ku raaci oo min khamsatin shan ka ahaatay fii waaxidin mid buu ku raaci oo min wjuhulicraabi wjuhulicraabkii aalaati saddexda ahaa ah alrafci rafcihii iyo wnabi iyo wljarri wa fii waaxidin mid buu ku raaci oo min almacrifati wanakira macrifiya nakira ah amilatu nacti sababi nactiga sababiga ah tusaalayaashiisii baynu halkana ku arkaynaa amilatu annacti sababi nactiga sababiga ah tusaalayaashiisii baynu halkan ku arkaynaa qaala tacaala alle wuxuu yidhi rabbanaa rabbigayow akhrijnaa naga saar min haadihi alqaryati tuuladan aaalimi uu dulmiga sameeyey ahluhaa dadkeegu aaalimi waa nactu nacti sababiyun sababiya yatbacu wuxuuna raacayaa mancuutahu mancuudkiisa filjari jarkii iyo wa filmacrifa macrifadii jaaa waxaa yimid rajulu nin ninka oo saa'ilatun ay su'aalanayso zawjatuhu xaaskiisu can nafaqatihaa nafaqadeediiyo daynkeegii fasaa'ilatun kelmadda haddaba saa'ilatun ihi nactun waa nacti sababiyun sababiya yatbacu wuxuu raacayaa mancuutahu mancuudkiisa fi rafci rafcaha iyo wa fi nakirati nakirada mancuudkii wuxuu ku raacay rafcihii iyo nakiradii wa min aqsaami nacti nactiga qaybihiisa waxaa ka mida wa min aqsaami nacti nactiga qaybihiisa waxaa ka mida yakuunu nactu nactigu wuxuu noqoni mufradan mufrad kamaa fi lamilati lmutaqadima sida tusaalayaashiinan hore oo kale waxaan jumlo yashmul jumlo ahayn baa mufrad la odhanaya wayakuunu jumlatan ismiyatan buu noqon kamaa huwa waadixun sida ka cad fi lamilati taaliya tusaalayaasha soo socda salaaxudiin ninka la yidhaahdaa qaa'idun waa hogaamiye hogaamiyaha oo buduulaatuhu geesinimadiisu mashhuuratun ay caan tahay geesinimadiisu hogaamiyahan waa mashhuur oo waa caan salaaxudiin ninka la yidhaahdaa qaa'idun waa hogaamiye hogaamiyaha oo butuulaatuhu geesinimadiisu mashhuuratun ay caan tahay haddaba waxaynu u fiirsanaynaa kelmadda mataqaanaa fa kelimatu qaa'id mawsuufun waa mawsuuf wa jumlatu butuulaatuhu mashhuuratunna sifatun lahu tilmaan bay u tahay alkhaiibu khaiibku rajulun waa nin ninka oo kalaamuhu hadalkiisu mu'afirun uu waxraadaynayo fakelimatu rajul kelmadda rajula mawsuufun waa mawsuuf oo waa la tilmaame wa jumlatu kalaamuhu muairun kalaamuhu muairun jumladiihina sifatun lahu tilmaam bay u tahay raafaqtu waxaan la saaxiibay zumalaaa saaxiibo ayaan la saaxiibay saaxiibbada oo buldaanuhum wadannadoodu mukhtalifatun ay kala duduwan tahay fakelimatu zumalaaa kelmadda zumalaaihi mawsuufun waa mawsuuf wajumlau buldaanuhu mukhtalia jumlada a buldaanuhu mukhtalifana sifatu lahu waa sifadiisii fi lfasli galaaska waxaa ku jira tulaabun arday ayaa ku jirta akhlaaquhum akhlaaqdoodu muhadabatun aad looga shaqeeyo loo tarbiyeeyey fakelimatu haddaba wuxuu ku leeyahay tulaabun mawsuufun waa mawsuuf wa jumlatu akhlaaquhum muhadabana sifatun lahu sifa micdafayni laba koodh oo shakluhumaa qaabkoogu jamiilun uu qurux badan yahay fa kelimatu micdafayn kelmadda micdafaynihi mawsuufun waa mawsuuf wa jumlatu shakluhumaa jamiil jumlada a shakluhumaa jamiil qaabkoogaa qurux badanina sifatun lahu waa sifo uu leeyahay wa jumlatan ficliyatan jumlo ficliyaa ah ayuu noqon sawaaun waxaa isku mida ah, akaana ficluhaa maadiyan ficilku maadi ha ahaado am mudaarican ama mudaaric ha ahaado kamaa fii haadihi اlamila sida tusaalayaashan ataaliyati soo socda oo kale jaaa waxaa yimid rajulu nin ninka oo yadxaku qoslaya ayaa yimid fa kelimatu rajul kelmada rajulihi mawsuufun waa mawsuuf oo waa la tilmaamaya wa jumlatu yadxaku jumlada yadxaku ihina sifatun lahu sifo ayay u tahay haadaakani qalamun waa qalin qalinka oo inkasara uu jabay saduhu daboolkiisu qabla yowmayni laba maalmood ka hor hadaba fakelimatu qalamun mawsuufun waa mawsuuf wa jumlatu inkasara sadhu daboolkiibaa ka jabayna sifatun lahu waa sifadiisii raaytu waxaan arkay hulaaman wiil yakulu cunaya alxalwa xalwad cunaya fa kelimatu hulaam kelmaddaa hulaam ihi ama dulaab mawsuufun waa mawsuuf mawsuufun waa mawsuuf wa jumlatu yakulu lxalwa sifatun lahu sifo ayay u tahay oo sifo ayay jumladaasina u tahay jaaa waxa yimid musaafirun nin safraya ninka oo yarkabu saaran sayaaratan gaadhiyar jaaa waxaa yimid musaafirun musaafirka oo yarkabu saaran sayaaratan fa kelimatu musaafir kelmadda musaafirihi mawsuufun waa la sifeeye wa jumlatu yarkabu sayaaratan jumlada a yarkabu sayaaratanna sifatun lahu sifo ayay u tahay markaa shaahatu waxaan daawaday fallaaxan beeroole beeroolaha oo yaxrusu qodaya masracatahu beertiisii fa kelimatu fallaaxan waa mawsuufun wa jumlatu yaxrusuna waa sifatun lahu sifa uu leeyahay waqafa waxaa istaagay mariidun qof xanuunsanaya oo yainu ka hortaahaya amaama abiibi dhakhtarka hortiisa fa kelimatu mariid waa mawsuufun wa jumlatu yainuna waa sifatun lahu wayakuunu wuxuu noqon darfan daraf buu noqon sida lilxaqi xaqa waxa u ahaaday sawtun cod codka oo fowqa kulli sawt cod kaste ka sarreeya fa kelimatu sawt kelmadda sawdihi mawsuufun waa la sifeeye wadarfu darafka fowqihina sifatun lahu waa sifadiisii liannaha iyadu darfun waa daraf oo waqaca dhacay bacda nakirati nakiro gadaasheed wayakuunu wuxuu noqoni jaaran wamajruuran jaar iyo majruur sida haadaa qalamunkani waa qalin qalinka oo filxaqiibati shandad ku dhex jira iyo cusfuurun shimbir shimbirka oo filyadi gacanta kuugu jira ayaa khayrun kaaga khayr badan eh, min casharatin toban filqadi aad hersho biri haddaba fa kelimatu sidaynu arkayno qalamun kelmaddaa qalamihi mawsuufun waa mawsuuf waasu mawsuuf wey filxaqiibana waa sifadii waljaaru wlmajruur oo filxaqiibi ihina waa sifatun lahu sifadiisii sifo ayay u noqonaysaa halkaa cashirkii waxaa inoogu dhammaaday nactiga aynu kaga warbixinaynay laylisyadiisii baynu intan yarna ku arkaynaa atadriib lwal layliska koobaad xawil waxaad u bedeshaa annacta alxaqiiqiya nactiga xaqiiqiga ah ilaa sababiyin sababi u bedel fiimaa yaatiika soo socda kamaa fi lmithaali lwal sida tusaalaha koobaad oo kale anniftu shidaalka iyo alkahrabaau laydhkuba masdaraani waa laba ilood oo liaaqati daaqada u sugnaaday oo caiima alfaaida faaiidadoodu ay ballaahan tahay caiima alfaa'idadaasaan ujeednaa waxaa la odhanaya aniftu iyo walkahrabaa masdaraani liaaqa oo caiimatun faa'idatuhumaa qara'tu waxaan akhriyey kitaaban kitaab kitaabka oo mutacadid alfawaa'idi faa'iidooyinkiisu ay badan yihiin haataani labadani shajarataani waa laba geed labada geedoo waarifata adilaali hadhkoogu uu ballaahan yahay taariikhulmuslimiina muslimiinta taariikhdooda malii'un waxaa laga buuxiyey bimacaarika dagaalo xaamiyaati lwatiisi dhicidoodu ay aad iyo aad u daran tahay almuslimuuna muslimiintu rijaalun waa rag ragga oo kariimul akhlaaqi akhlaaqdoodu ay wanaagsan tahay falisaxraa'i saxaaraha waxaa u sugnaaday rawdatun beer beerta oo dakiyatu raa'ixati urteedu ay aad u udgoon tahay alkhansaau khansa radia allaahu canha saxaabiyatun waa saxaabiyad saxaabiyadda oo jayidatu shicri gebaygaygu uu aad u wanaagsan yahay muxamed ibnu lqaasim moxamed ibnu lqaasim qaa'idun waa hogaamiye hogaamiyaha oo cadiimulfutuuxaati futuuxaadkiisu aad ay u ballaadhnaayeen atadriib ahaani layliska labaad xawil waxaad u badashaa annacta sababiya nactiga sababiga ah ilaa xaqiiqiyin u bedel fima maa ya'ti ka soo socda rajaca waxa soo laabtay aljunuudu almarfuucatu ru'uusuhum ee madaxyadooda kor loo taagayey shaahadtu waxaan daawaday sibaaqan tartan likhaylin farda u sugnaaday fardaha oo carabiyatin carab ay yihiin usuuluha asalkoogu haadaani labadani daalibaani waa laba arday labada arday oo caaliyatun aaday u sarreeyaan darajaatuhumaa darajooyinkoogu qara'tu waxaan akhriyey addiiwaana diiwaankii araa'icata u aadka u cayaabka badnaa qasaa'iduhu qasiidooyinkiisu alquraa tuulooyinka ayaa asaxu caafimaad badan hawaa'an xagga hawada min almuduni magaalooyinka alkaiirati faraha ay faraha badan yihiin masaanicuha warshadahoogu rakibtu waxaan fuulay qitaaran tareen tareenka oo muriixatan ay raaxo badan tahay maqaaciduhu kuraasidiisu haadihi almadrasatu madrasadan fiihaa waxaa ku dhex sugan mucallimaatun mucallimaat caalin ay aad u sarreeyaan qadruhumna qadarkoogu tasafaxtu waxaan baadhbaaday kitaaban kitaab kitaabka oo mutanaawicatan ay aad u kala duwan tahay macaarifuhu aqoontiisu caada waxa soo laabtay alxujaaju xujaajtii almakfuuratu la dhaafay dunuubuhum dembiyadoodii calayka waxaad ku dadaashaa bisidqi runta ku dadaal bisadiiqi saaxiib calayka waxaad ku dadaashaa bisadiiqi saaxiib almuhadabati aad loo hufay akhlaaqahu akhlaaqdiisa atadriib athaali layliska saddexaad haati waxaad la timaadaa maa yaati waxaan soo socda la imo fii jumalin jumlooyin mufiidatin macno samaynaya oo min inshaa'ika adiga curintaada ah nacta nacti baad keeni calaamatu rafcihi calaamatu rafcihiisu alif uu yahay nactan baad keeni sababiyan oo mancuutuhu mancuudkiisu muanan nactan baad keeni sababiyan oo mudakaran oo marfuucan la rafcinayo oo mancuutuhu muanan muana mancuudkiisuna muane muanasa uu yahay nactan baad keeni calaamatu nasbihi calaamatu nasbihiisuba alyaau uu yahay nactan baad keeni mu'anaan mu'anasa oo mancuutuhu mancuudkiisuna mudakarun lab uu yahay waa mu'ana laakiin mancuudkiisii ayaa mudakar noqday in sha allahu tacaala cashirkeenni bartaa ayuu inoogu joogaya wallaahu tacaala aclaa wa aclam halkaa ayuu inoogu joogi doonaa insha allahu tacaala culimo had inoogu egaado bartaa iyo waa inoo cadafka insha allah